يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان وادعوا إلى التوحيد في كل الملا وكذاك دوما سائر الأزمان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي xaalad nafsiya inay ku timi waxa weeye ma ogid in waxa weeye ardayda quraanka la jeclaysiiyo macallinku ardayda cilmiga inuu jeclaysiiyo waxbarashada inuu jeclaysiiyo ma aha inuu ka didiyo dad badan oo saaqidaya marka la dabagalo waxaa la ogaanayaa waxa weeye macallinkii wax u dhigaya qur-aanka u bilaabay inuu diinka waxa weeye necbaysiiyey sida uu u dhangadaynayo iyo sida uu ugu dilayo waalidkaa la mida khayrka markaad ku dilaysa ubadkaaga waxa weeye aad u digtoonow وادعوا إلى الغراء سنة أحمد ذاك النبي المصطفى العدناني وادعوا إلى نهج الهداة فإنهم نور يدل التائه الحيران وحذار داء الافتراق فإنه داء البلاء وحالق الأديان فالوقت وقت الصبر يا قومي وقد حامت عليكم زمرة البهتان صوفيهم جهميهم شيعيهم قوميهم وكذلك العلماني وأضرهم للدين لبرالية جاءت بكل الكفر والطغيان يا رب يا ذا المن جد بهداية تهدي القلوب بحجة وبيان وحلو بشارين اياه qofka cibaadada ku dadaalaya xilliyada ay adag tahay ama ay culus tahay wuxuu leeyahy nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam bashir اlmashaa'iina fi الظulm biالnuuri الtaami ywma اlqiyaama dadka gudcurka lugaynaya ee salaada subax ama cishaha u socda cibaado u guuraynaya ama u safraya dadka noocaasa iftiin dhammaystiran maalinta qiyaame ha loogu bishaareeyo waxaa loo bishaaraynayaa dadka waxaa weeye mutamayiziinta ah hal abuurka ah dadaalaya ee waxa weeye khayrka ka shaqaynaya si gaara loogu bishaaraynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisuu tujiyaa habeen habeen kamid habeennada ka mid a ah. dabeedna waxa uu ku yidhi isagoo la hadlaya oo u bishaaraynaya ogaada maanta waxaa la furay albaab albaabada sabada ka mida baa la furay ilaahay wuxuu idinku faanayaa addoommadiis wuxuu leeyahay addoommadayda eega waxay dhammeeyeen cibaado hadda maqhrib baynu ka baxnay waxayna sugayaan cibaado kaley sugayaan oo cishihii bay sugayaan waa bishaaro qof kastoo wanaag samaynaya oo wanaaggaa markuu ka dhammaado wanaag labaad sugaya ayaa waxa weeye loogu bishaaraynaya waxaa loo bishaaraynayaa qof kastoo nicmo ay u soo cusboonaato wiil iyo gabdhaa u dhasha ubad baa ilaahay siiy risiqii baa ilaahay u waasiciy gurigii qabyada ka ahaabaa u dhammaystirmay qofkay nicmo u soo cusboonaatana waa loo bishaaraynaya fabasharuu wabasharuuhu bigulaamin xaliim yubashiruka biyaxya waxa weeye ambiyadii baa loogu bishaaraynaya ubad ilaahay inuu siiyey walaalkaa hadduu alla u nicmeeya inaad u bishaarayso waa mid waxa weeye aad iyo aad loogu baahan yahay waxaa ka mid a ah, dadka madcuwiintee loo yeedhaya in loo bishaareeyo ninka daaciga ah sidaynu ka soo arkayna axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam inay aada u adeegsadaan bishaarada waxa weeye haddii aad toobad keento ilaahay waa ka aqbalaya haddii aad alla u soo noqoto ilaahay waa ku soo dhowaynaya ilaahay naxariistiisa waxay ka horeysaa cadhadiis dadka niyadda in loo dhiso loo bishaareeyo albaabada wanaagsan ee naxariista loo furo aan laga caydhin waa mid waxa weeye loo baahan yahay waa tii aynu soo marnay ninkii waxa weeye ninka ku adkeeyey yidhi lagu dembi dhaafi maayo inkii dembiga sameeyey samaynayeyna loo dembi dhaafay kii kalena waxa weeye naar uu ku mutaystay waayo waxa weeye naxariista alle cidina dadka uguma quuskoynayso ee bishaarada dadka loo bishaaraynaya waa muhim ninka daaciga ah waa inuu dadka u bishaareeyaa waquuluu linnaasi xusna hadal wanaagsan waa inuu kula hadlaa oo dadka aanu ku adkayn goodigana aanu ku badin cadhada alle iyo hanjabaaddana waxaa weeye xilliyada loo baahan yahay uu isticmaalo laakiin dadka loo badiyo baabka wanaagsan loo badiyo ninku xaaskiis inuu bishaarada u badiyo macallinku ardaydiisa u badiyo ninka daaciga ahi bulshadiisa u badiyo ninka maamulka iyo mas-uuliyad haya cidda uu mas-uulka ka yahay uu u badiyo bishaarada iyo hadalka wanaagsan iyo filashada wanaagsan inuu u badiyo waa mid waxa weeye aada iyo aada loogu baahan yahay cagsigana la yska ilaaliyo waxaa loo bishaaraynayaa dadka mustadcafiinta ee taagta daran ayaa loo bishaaraynayaa sida waxaa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisu ay ahayd saxaabadu iyagoo gaajoonaya oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka mid yahay oo dhagaxaan caloosha ay ku xidheen gaajo awgeed toban kun oo ciidanina ay isweer ka hayso oo aanay awoodin inay u banbaxaan ciidankaa gaalada ay xoogga uu leeyahay oo ay dhufays ka qodanayaan gaajatii ugu dambaysayna ay hayso ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam dhagax baa ku soo baxaya dabadeedna nabigu wuxuu odhanaya ii dhiiba man daraqa la ii dhiibo nabigu waa ku dhufanaya calayhi salaatu wasalaam markuu ku dhufto ayuu nabigu wuxuu odhanayay waxaa ii iftiimay oo la i tusay qaysar waxaa weeye kaydadkiisii oo aada furan doontaan oo ninka qaysar la yidhaahdo xilligaa dee maraykanku ka dhigna awooddiis waxa weeye khasnadahoodii baa madiine la keeni doonaa oo jidka alla loo bixin doonaa mar labaad buu ku dhuftay nebigu wuxuu hi waxaa ii iftiimaya oo la itusay kisra baa la itusay oo halka laydinku keeni doonaa xaalad adag oo dadku ay ku sugan yihiin in dadka loo bishaareeyo niyadda loo dhiso waa mid loo baahan yahay nebigu wuxuu yihi qofku hadduu yidhaahdo dadkii waa halaagsameen dadkii waa baaba'een dadkii waa socdeen isagaa kow ka ah idaa qaala arajulu halaka annaas fa huwa ahlakuhum waxa weeye ninku hadduu yidhaahdo dadku waa halaagsameen isagaa kow ka ah waa inaan hadallada noocaasa la badin oo haddii xitaa la sheegayo xaaladdu halkay marayso in lagu lado khayrna inuu jiro oo dadka aan loo qoskoyn waxaan ku soo gebagabaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa markaynu eegno wuxuu aada uga digay waxa weeye dadka in la didiyo ama in la caydhiyo waataynu xadiidkii soo maraynay waxaa idinka mida ah dad waxa weeye dadka caydhinaya ayaa idinka mida ah. waataynu soo maraynay nebiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamihiisa inay ka mid tahay inuu dadka u dabciyo oo ilaahay uu ku sheegay haddii dadka aad ku adkayn lahay dadku waa kaa kala tegi lahaayeen walow kunta faddan haliida alqalb lanfaduu min xawli dadka in la didiyo qaabkeedu waa qaabkii qaabo badan bay leedahay waxaa ka mida dadka cusaada ah ama dembiilayaasha ah in la lacnado in la dagaalo in la habaaro in la aflagaadeeyo iyo waxyaabaha la midka ah waa midaan habboonayn nebiga waxaa loo keenay nin waxaa weeye khamriga aada u cabba oo khamriga badsadaa loo keenay saxaabadii waxay yidhaahdeen lacanahu allah maa akara maa yu'taa bihi ilaahay ha lacnado badanaa inta nebiga loo keenaya isagoo khamri cabbay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaau wasalaam laa tuciinu shayطaana calaa akhiikum waar walaalkiin shaydaanka ha ugu kaalmaynina hadalka noocaasa ha ku odhanina cumar ibnu lkhadaab baa la keenay ninkii cabdullaahi lo odhanayey oo isaguna khamriga aada u cabbayey dabadeedna waxa uu ihi ilaahay naxariistiisa ha ka fogey badanaa inta nabiga loo keenaya calayhi salaatu wasalaam nabigu waxa uu ihi ha odhanina sidaa ha odhanina waayo khamrigaba ha cabo waxaan ku ogahay ilaahay iyo rasuulkiisa inuu jecel yahay dembigiisu ha bato ilaahay iyo rasuulkiisa inuu jecel yahay baan ogahay ee waxa weeye ku fogaanina dad badan oo laga yaabo inaad ku fogaanayso waxaa laga yaabaa inuu waxa weeye xagga qalbiga uu kaaga fiican yahay ayaa laga yaabaa marka qofku haduu dembi samaynayo in waxa weeye dhinaca wanaagsanna laga eego oo loo naxariisto waa loo baahan yahay waxaa dee kaba sii daranba haddii lagu mashquulo dadkii wanaagsanaa oo waxa weeye dadka ducaadda iyo khayrka wada waxa weeye dhaliilahooda laga shaqaynayo ama mid daaci waxa weeye daaci sheeganaya waxa weeye ha ku mashquulo ama mid waxa weeye dacwadda iyo khayrka la wado intay cidhiidhi ku keentay ama mashaariicdiis iyo wixii uu ka shaqaysanayay xaaraanta ahaa uu waxa weeye cidhiidhi inta uu dareymay uu la colloobay oo dadkii khayrka waday uu aflagaadaynayo oo waxa weeye uu maagayo waxa weeye ta noocaasi waa mid iyo aada iyo aad cawaaqib xuma u keenaysa hadduu qofku doonayo dadka khayrka wada inuu ka firdhiyo oo uu ka caydhiyo si aan looga faa'iidaysan ta noocaasi waa aafad aad iyo aada u weyn dadka qaar waa sida duqsigoo kale qofkii waxaa laga yaabaa hadhya habeen inuu khayr ka shaqaynayo duqsigu waxa weeye jidhkaaga haddii meel ay malaxi ka da-ayso inta kale wanaagsan ee nadiiftaa isku taagi maayo wuxuu isku taagayaa meesha malaxda leh ee boogta abuu isku taagayaa dad baa noocaasa ibnulqayim raximahu llahu tacaala wuxuu yidhaahdaa qofku haddii khayrkiisu bato khayrkiisa waxaa loo daayaa xumaantiis alamru bilmacruuf waannahyu cani ilmunkar qaab iyo aadaab buu leeyahay qofka khaladkiisa in la sheegaa usluub buu leeyihi laakiin ta aan ka digayaa waa inuu qofku caado ka dhigto qofkii wanaag sheegayay inuu waxa weeye mar walba dhinaca xun ka istaago oo dadka khayrka laga hor istaago nin shiikha imanaya meel buu doonayaa dadka khayr inuu u sheego wuxuu ka hadlayaa waa salaada tukada waar sinada iska ilaaliya wax ummaddu bay isku waafaqsan tahay buu ka hadlayaa mid baa dibadda u taagan oo wuxuu leeyahay ninkani waa kooxdii heblo la odhanayay waa koox khatara weeye ha la yska ilaaliyo waxy waxba yaa laga qaadan mikrofoon buu la tabataagay la daba dabataagay waa tanfiirka iyo didinta dadka khayrka laga didinayo maanta xaaladaynu marayno waxay keensanaysaa qof kastoo wanaag wada in wanaaggiisa lagu soo dhaweeyo markuu xagga khaladka u dhaqaaqana in laga digo duruuftaynu ku jirno ayaa keensanaysa waxaad arkaysaa dad dhalinyaro ah oo waxa weeye cilmi badan aan lahayn oo dad waxa weeye diinta iyo cilmiga iyo khayrka toddobaatan sano iyo siddeetan sano ku gaadhay waxa weeye la daba taagan ama ardayduu u dhigayo ayuu mar walba hallahays ku soo qaadanayaa uu leeyahay dadka aan waxba laga dhagaysanayn hebel baa ka mida ah. aan waxba laga qaadanayn khayr aan laga qaadanayn waxaa laga yaabaa dad kale oo shar wada la-yaalana oo laga yaabo dhinacyada inay ka taagan yihiinna inuu ka gaabsanayo ilaahay wuxuu tusay khaladka ninkaa khayrka badan ee wanaagga badan hadduu khalad leeyahay cidina kama madhna intiisa yarun baa la tusay shar badan oo soconayana waxaa laga yaabaa inuu indhaha ka laabanayo waxaa la mida iyaduna ninka macallinkaee qur-aanka dhigaya ama macalimiinta kala duwan ardaygu markuu isbuuc dhan wax ka baxayo ee casharka soo qaybayo ayaa maalin hadduu garan waayo baa laga yaabaa inuu si xun u ciqaabo oo waxa weeye dhibaateeyo oo waxa weeye aanu eegin dadaalkii badnaa ee ardaygu uu dadaalayay iyadoo ay suuragal tahay saaqidaadda ama casharka aanu ardaygu soo qaybin asbaabi inay ku keentay oo macallinku aanu ogeyn waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mid a hooyaa ii timi waxay tidhi shirkaddii laydhka ayaa ciyaalkii ka goostay waxa weeye laydhkii waxay wax ku qaybaanna ma haystaan ma ogid ardaygana aad ku ciqaabayso waxa weeye casharkii muu soo qaybin xalay guriga in laydhkii laga goostay waxa weeye ma ogid xaalad nafsiya inay ku timi waxa weeye ma ogid in waxaa weeye ardayda qur-aanka la jeclaysiiyo macallinku ardayda cilmiga inuu jeclaysiiyo waxbarashada inuu jeclaysiiyo ma aha inuu ka didiyo dad badan oo saaqidaya marka la dabagalo waxaa la ogaanayaa waxa weeye macallinkii wax u dhigaya qur-aanka u bilaabay inuu diinka waxa weeye necbaysiiyey sida uu u dhangadaynayo iyo sida uu ugu dilayo waalidkaa la mida khayrka markaad ku dilaysa ubadkaaga waxa weeye aada u digtoonow waxaa laga yaabaa inuu waxa weeye wanaag kuu muujisanayo waxa weeye xumaanna waxa weeye uu qarsanayo inta aad la joogtana wanaag uu ku tusayo markaad ka maqan tahayna wuxuu doona uu samaynayo oo aad soo saarta qof munaafiqa waxa uu qarsanayo waxa uu muujisanaya ay kala duwan tahay waxyaabahaas dhan waxaa dawo ka ah mar walba inaad xoojisa xagga wanaagsan wixii wanaagsan inaad qaab wanaagsan waxa weeye aada ugu abuurto walaalayaal waxaan kusoo gabagabaynayaa duruuftan aynu ku jirno waa duruuf keensanaysa maanta in la isu naxariisto ilqabow in la isu eego kii wanaagsana kii hooseeyey il naxariiseed inuu ku eego oo waxa weeye talo iyo tusaale la isa siiyo la isu dulqaato waxa weeye xagga wanaagga la iska eego cuqdadda iyo nacaybka iyo waxa weeye shay walba in lagu macneeyo xagga xun ta noocaasa laga fogaado mujtamac isu naxariisanaya isu dulqaadanaya hadal wanaagsan ku wada hadlaya isu bushaaraynaya iyidi diilo iyo waxa weeye fa'li wanaagsan iyo bishaaro wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan iyo niyad la isu dhisayo mujtamac ku taagan mujtamaca noocaasa unbaa meel gaadhaya tan noocaasa insha allahu tacaala inay astaan iyo caado inoo noqoto qofkii alle subxaanahu wa tacaala u abuurayna inuu waxa weeye sii laban laabo kii waxa weeye allah uu u sameeyey xagga xunna naftiisa inuu layliyo waayo sharcigu markuu inoogu yeedhayo waxa wanaagsan iyo dabeecadda wanaagsan waa waxaynu awoodayna weeye odhan mayno ilaahay baa igu dabeeceeyey oo sidaa iga dhigay waxaa lagaa doonayaa naftaada inaad ku laylido oo aad ku tababartaa lagaa doonayaa allana subxaanahu watacaala waxaynu weydiisanaynaa dadka bishaareeya ee hadalka wanaagsan ku hadla ee dadka khayrka ugu yeedha ee aan didin alla subxaanahu watacaala inuu inaga dhigo wallahu aclam wsala allahu wslm calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wslem jasaahu llahu khayran aad buu mahadsan yahay fadiilat doctor sheekh xasan sheekh cali warsame waktigoo kooban waxaan u gelayaa inaan su-aalaha sheekha aan u dedejiyo saddex saddex ayaan isku raacin doonaa su-aasha koowaad saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh dumar ayaan wax u dhigaa hortoodana waan istaagaa anigoo bilaa sitaarad ah diintu maxay ka qabtaa oo su-aasha koowaad su-aasha labaad ninbaa xaaskiisa waxa uu furay saddexdii dalaaqoodba saddexdaasiba ma wada dhacayaan is wada raaciyay saddexdii ta saddexaad haween ayaan waxaan u dhigaa buuhi ducooyin waxaan ku idhaahdaa iga daba akhriya diintu maxay ka qabtaa taana dumarku markay iga daba akhrinayaan su-aasha afraad ee saa-iilkaasi uu raaciyey qofku hadduu dhinto qur-aan ma loo akhrinayaa alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah wslm calى nabiyina moxamed waalihi wasaxbihi wasalam <clears throat> si ka kooban oo ah wakti dambe ayaanu insha allahu tacaala uga jawaabeynaa eh, su-aasha koowaad ninku inuu dumar ugu dhigo bilaa sitaarad waxaa weeye haddii wax fitna aanay ka dhalanayn eh, oo fitna aanay ku sugnayn dantuna ay keento waxa weeye wax dhibi kuma sugnaa laakiin asalku waxa uu yahay in la iska xijaabo oo waxa weeye xijaab la ysaga dhexaysiiyo sidaasaa waxa weeye asala asalku waa sidaas ragga iyo dumarka in la kala sooco oo waxa weeye la kala asturo ayaa waxa weeye asala waayo dumarkii waxa loogu yeedhay indhaha inay laabtaan wa waqul lilmu'minaati yaqdubna min absaarihin raggiina waxa loogu yeedhay indhaha inay laabtaan qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim laakiin haddii dantu iyo duruuftu ay keento in sha allahu tacaala wax dhibi kuma sugna laakiin inta laga warwareegi karo waa in laga warwareega wey amaa haddii fitna ay ku sugan tahay oo de adoo u dhigaya aada leedahay tani qurux badana tani indhamacaana tani qosol wanaagsana haddii xaalkaagu uu yahay oo dee afkana aad wax ka leedahay qalbigaaguna maqan yahay xaaladda noocaasa de iyadu maba bannaana oo xaaraan bay noqonaysa masalada labaad waa alaaqu halaath ninku hadduu saddexdii dalqadoodba israaciyo meel isagoo wada jooga ama wuxuu ihi طallaqtuki ثalaaثan saddexdaba waan ku furay ama wuxuu ihi anti طaaliqun ثalaaثan wa طaaliqun ثalaaثan wa ثalaaثan hal meel buu hal meel ayuu saddexdiiba israaciyey ma wada dhacaysaa mise wada dhici mayso oo waxa weeye mid keliya ayaa dhacaysa afarta madhabood waa la garanaya afarta madhabood oo shaaficiyadeennu ay ka mid yihiin xanafiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada iyo culimmada xitaa hadda jooga badankooda waxay leeyihiin afartuba waa dhacaysa saddexduba waa dhacaysaa bay yidhaahdeen afarta madhabood saddexduba waa dhacaysaa adilo badanna waa daliishanayaan waana qowl aada u xoog badan wey qowl aada u xoog badan wey saddexdaba in la israaciyaana horta waa maxay waa dembi xaaraan wey saddexdaba inaad israacisaa waa bidco waa dembi waa xaaraan weeye sharciga alle kuma bannaana sharciga alle waa inaad gabadha furto dabeedna cidda ay tirsato kadib aad soo ceshato kadib aad furto oo sidaa loo kala dambaysiiyo ilaa la lama ogolaa culimmada islaamku laga soo bilaabo saxaabadii ilaa maanta aynu joogno boqolkiiba sagaal sagaaliyo sagaashan sidaasay ku tageen taa macnaheedu waa maxay haddii la yidhaahdo saddexduba waa dhacayaan gabadhaa guurkeedu kuma bannaana ilaa nin kale uu soo guursado welibana aan lagu heshiin lacana allahu almuxallila waalmuxallila lah ka xalaalaynaya ka loo xalaalaynaya labadaba lacnad baa korkooda ku soo degaysa ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin inuu iskii u guursado kadibna uu soo furay kuugu soo noqonaysaa haddii aad iskaga noqotana macnaheedu waa maxay gabadhaa zina iyo dhillaysi baad ku qabtaa ayaa ka dhalanaysa culimada badani sidaa ay leeyihiin ee qowlka labaad oo culimo fara ku tirisi ay ku tageen waxay leeyihiin waxa weeye hal xabo ayaa la xisaabinaya midh keliya ayaa waxa weeye la xisaabinaya marka anigu masalada noocaasa ama qowlka noocaasa ma fatwoodo laakiin xaalad gaara ah, odaya islaan toban ciyaala isu dhalay oo meel aan kala tegey ubad badan isu leh isdoonaya haddii ay waxaa weeye ka baxsato sida culimmo badan oo caalamku ay sameeyaan iyagoo ku qanacsan saddexduba inay dhacayaan xaaladda noocaas iyadoo duruufta la tixgelinayo in xabad loo xisaabiyo la yidhaahdo hadday laba hore ay kugu maqnaayeenna waa tii saddexaad oo way dhammaata haddii aadan hore u furinna xabad weeye labaad kuu hadhaysa in waxaa weeye sidaa la yidhaahdo laakiin laba qofoo khaati kala taagnaayoo quus kala taagnaa oo laga yaabo maalin dhowna inay isfuri doonaan in waxaa weeye culimmada islaamka loo khilaafo iyo adilada badanee tilmaamaysa aniguma qabo waa in lasii kala socodsiiye wey haddii xaalku sidaa yahay laba qofoo dee khaati awalba kala taagnaa oo dhibkoodu soo noqnoqonaya haddii ay yihiin ama waxa weeye isku fududa iyo wixii la mida ah. waayo qadiyaddu qadiyad sahlan maaha waxaan waxaasoo dhan u tilmaamayaa inaan la sahashan cadhaa iga keentay iyo waxaasi kaa kala saari mayso waayo nin faraxsan oo qoslaya wax ma furo sidaan filayo ama ay xaqiiqadu tahay adigoo iska qoslaya oo faraxsan waxba furi mayse cadho unbay kaaga soo baxaysaa waxa weeye marka markaa noocaas hadday saa tahay waa in aad iyo aad qadiyadda looga digtoonaado naftaada iyo diintaadana iyo gurigaaga iyo ehelkaagana biimo inaad gelisa ma aha waa in arrintaa aad iyo aad looga waantooba oo la yska wacyigeliyaa maa hadda hadda in la yskala boodo shiikhu wuxuu ihi saddexda midh baa laga soo qaadaya oo aad adoo midh u jeeda inaad saddex maalin walba ku hadasho oo mar walba aad saddex ku celcelinayso waa dembi weyn weeye sidaa aynu tilmaannay waxaana suuragala sida ay culimmadu u badan yihiin guurka aad ku noqonaysaa inaanu xalaal ku ahayn oo aanu ku bannaanayn masale sahlan ma ah ta saddexaad dumarkii wax loo dhigayey ama rag haddii loo dhigayaana waa la mid ducada marka loo dhigaya in loo laqimo oo ay kaa daba qaadaan wax dhibi kuma jiro ta aan wanaagsanayne laga digayaa waa in caado laga dhigto in laysu laqimo saxaabadiina waa ka digeen oo abu mascuud baa wuxuu ku soo baxay nin la hallilu mia waar boqol jeer laa ilaaha ila allah ha la yidhaahdo oo ay odhanayaan laa ilaaha ila allah subxaana allah dhaha dabadeedna wuxuu ula noqday cabdilaahi bni mascuud waa abi muusa alashcari wuxuu ihi wallaahi wanaag baan arkay laakiin waa wanaag aan qoonsaday weeye ilaaha in la xusaa waa wanaag laakiin qaabka loo samaynayo u diiday dabeedna wuxuu u yimi cabdulaahi bni mascuud baa u yimi waana kala didiyey oo wuxuu diiday ducadii in laysu laqimo iyo waxa weeye adkaartii in laysu laqimo tan noocaasi ma habboonaa laakiin macallinku dadka inuu u laqimo rabbanaa atina fi dunyaa xasana rabbanaa atina fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana si ay u qaybaan khaasatan dadka waayiilka ah waxna aan qorin waxna aan akhriyin ee ku qaybaya laqimaadda loo laqimayo waxa weeye wax dhibi kuma sugna su afraad qof meyita qur-aan ma loo akhriyaa waa masale culimmadu ay isku hayaan qaar waxay leeyihiin wuxuu hadduu cibaado yahay way gaadhaysaa noocay doonta ha noqoto ama mid jirka laga samaynaya ha noqoto ama mid waxaa weeye lacaga oo kharash lagu bixinaya ha noqoto ama labadoodoo laysu geeya ha noqoto oo uu ka mid yahay qur-aan in loo akhriyaa waa gaadhaysaa bay yidhaahdeen waxaana ka mid a ah shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim raximah llahu tacaala iyo culimo badan culimo kale waxay yidhaahdeen daliil bay u baahan tahay camalka gaarka ahi inuu gaadho oo hadda layna weydiiyey qur-aan in loo akhriyo oo waxay yidhaahdeen waxaa lagu kaaftoomayaa inta adiladu inoo sheegayso in loo duceeyo ducada ajarkeedu waa gaadhayaa iyo aqbalaadeedu in waxa weeye laga soomo in laga xajiyo in laga cumraysto in sadaqooyin iyo awqaaf loo sadaqadaysto waa waxyaabaha la sheegay inuu gaadhayo laakiin wixii kale waa sida intaad meel fadhiisato jus qur-aana hooyaday baan u niyooday aabbahay baan u hadiyadeeyey wax daliila looma hayo sidaa awgeed waa bidca bay yidhaahdeen waana qowl xoog badan weeye anigu waan dhexdhexaadsadaa oo waxaan ku taliyaa waxa weeye kollayba tacab haddaad gelayso waxaad gelisaa tacabka wax lahuba geli haddaad soddonka qur-aanka aada dhamayso aada xiiqdo oo aad tidhaahdo hooyaday baan u hadyaday hooyadaana ay gaadhi weyda adigana ay ku dhaafto ila naftaada umaad niyoon hooyana ay gaari weydo sharciga alla ay khilaafto oo hawada dhexa ay ka baxdo waa tacab khasaar wey waxaad noqonaysaa foosta gunta ka doloosha nin dhaaminaya marka inaadan biimo gelin tacabkaaga ee wixii la hubo inaad u hadiyadayso sadaqa u bixi quraanka adigu akhriso laakiin sadaqa u bixi qur-aanka adigu akhriso laakiin markaad dhamayso camal wanaagsan haddaad dhamayso ducada waa la ajiibaa u ducee labada waalid u ducee waxaa mushkilada siday saxaabadu sheegeen wixii la ina farayna inaynu ka tagno waxaan la ina farinna inaynu ku dadaalno waxaa mar walba la isweydiinayaa midha waa markii boqolaad meelo badan baa layga weydiiyey hooyo quraan ma u akhriyaa hooyoo dhimatay laakiin ku weydiin maayo hooyo wax ma u sadaqadeeya jeebabkuna waa u buuxaan waa laga yaabaa inaan waxba u sadaqadayn yaa kunka laanta ah kun kullaani maynagu culustahay maalin walba kullaana haddaad u sadaqadaysato waa wax cid waliba ay awoodayso maalinta qiyaamo ilaahay buuru ku gaadhsiinaya ku dadaal wixii lagu jidaya adiladu ay tilmaamaysa culimmaduna waxay yidhaahdeen haddii waxa weeye laga tago wixii sharcigu sheegay booska waxa soo gala wax bidca ah oo aan jirin baa soo gelaya marka mar walba waxaan ku talinayaa in lagu dadaalo inta sharcigu sheegay baan ku talinaya wallahu aclam saa'ilkan koowaad waxa uu leeyahay sheekh waan seexday markaa waan riyooday buu yidhi biyihii taranka ayaa iga yimi salaada subax ma ku tukan karaa biyaha marada biyahaasi ay igaga yimaadeen <clears throat> su-aasha labaad waxa uu leeyahay sheekh ma la shaqaysan karaa jin muslim ah ta saddexaad waxaa la isticmaalaa hadda oo cilaaj iyo dawooyin laga dhigtaa waxyaala laysku dardaray oo xabaasudiiyo waxyaalaha layskugu daray iyadana shareecadu maxay ka qabtaa su-aasha afraadna waxa weeye waxaa soo baxay xinne lagu daray madoobayso oo garhka iyo madaxa la marsado taana iyadana diintu maxay ka qabtaa waxa weeye manida waxa loo yaqaano ninka isku junuune ixtilaamay ee maradiisu ay mani leedahay manidu waa daahir wey manidu nijaas ma aha sidaa awgeed maradaadii oo manidii ka qoyan tahay ama ay ka muuqato inaad tukataa waa ku bannaan tahay salaaduna waa ansaxaysaa laakiin waxa fiican in la iska meedho way fiican tahay sida nebiga calayhi salaatu wasalaam markay manidu maradiisa gaadho bukhaariyo muslim ku timi caaishii ay tidhi waan ka maydhay meeshii aan ka maydhay oo qoyan ayuu nabigu salaada u baxaya alayhi salaau wasalaam markaa nadaafad ahaan bay u fiican tahay in waxa weeye nadaafada lagu dadaalaana waa min aliimaan nadaafad ahaan bay u fiican tahay laakiin salaad ahaan mara mani leh ama ha qoyanaato ama ha qalalnaato way ansaxaysaa salaadu su-aasha labaad jinni muslima ma lala macaamilayaa waa maya lalama macaamilo waayo waa laba khalqi oo alla uu kala soocay weeye sidaad ku ogaanaysaa waxa uu yahay waxa weeye wax dabiiciya ma aha jinka muslimkaa in lala macaamilo waxbuu ii sheegay waxbuu ii soo qabtay waa falalownimo casriya wey waa falalownimo kahaano casriya wey oo aada loo sheegto culimaduna waa ka hadleen wadda saxa ma aha in la yidhaahdo jin muslima ila shaqeeya oo wax ii sheegay waa wada khaldan weeye qaabka jinka loola tacaamulo waa la yaqaanaa axkaam baa lanoo laynoogu kala sheegay wado xidhiidho toosa oo inaga iyo jin inaga dhexeeyo abiiciyo caadii ma jirto insiga waa lala macaamilaa laakiin jin maya su-aasha saddexaad waxyaabaha la ysku daray cilaajka ah ee horta dee waxa la ysku cilaajinayo waxyaabaha qaar nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam malabka in la isku daweeyo nebigaa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxbuu ku daweey xabaad suud la ysku daweeyo biyaha zamzamka in la ysku daweeyo asina wasannuut geedo badan baa laynoo tilmaamay in la ysku daweeyo kuwa noocaasi waa cilaaج nabawiya qaabkii nebigu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam in isugu daweeyo waa mid laynoo jideeyey wey waxaa jira waxyaabo kaloo la tijaabiyey hadda zanjabiish kale waxaa dee gaal iyo muslimba isku waafaqay inay dawo tahay nin baa ku gabiyo carbeed oo wuxuu yihi wazanjabiilu saydaliyat fiiha kulu dawaa'i sanjabiishu waa farmasi dawooyinka oo dhan waxa weeya lagu koobay waxyaabo badan bay daweysaa taa dad baa tijaabiyey cilmi baadhis baa lagu ogaaday iyada dee odhan mayno wixii nabigu sheegay bay kamid mid tahay waxyaabaha la isku darayaana kuwaasay la mid tahay marka haddaad zanjabiil iyo isu isugayso malab ama aada isu isugayso laba nebigu sheegay waa xabaadsuud iyo malab aada isu isugayso wax dhibi kuma sugna haddaan waxa weeye dhibaato lagu sheegin way dhacdaa laba shay oo marka la isku daro shay saddexaad oo dhibaato keenaya uu ka dhasho waa la sheegay oo waxa weeye dee qolada kimistariga sheega laba shay ama laba maado markay isla galaan baa laga yaabaa maaddo saddexaad inay ka dhalato maadada saddexaad waa laga yaabaa dhibaato inay kugu keenayso markaa dad aqoon u leh in lagala tashado ayaa fiican sax ma aha wixii nabigu sheegayba intaad hal madiimad isugu geyso waxaaba hal mar inaad laqdo waa waxaanu nabigu sheegin wey waxa weeye in lagu degdega ma waa laga yaabaa dhibaato inay kugu keento ta kale waxaa muhima qaabka loo isticmaalayo lafteeda in la baadho qaabka loo isticmaalayo waayo xabaasuudda lafteeda mar saliid bay ku fiicanta mar buday ku fiican tahay iyadoo daqiiqa mar waxay ku fiican tahay inuu sharaab lagu darsado hadba qaabkay ku wanaagsan tahay lafteeda in la ogaado ayaa fiican qolyahan dee ka shaqaysanayaana hadda waa ku talax tagaan waa cilmi la barta geedaha in laysku daweeyo dhibaatooyinka ay leedahay qiyaasta ay leedahay faa'iidada ay leedahay qaabka loo isticmaalayo waa cilmi la barta weeye maaha wax la yska bowsada maaha qur-aanka iyo xadiiskuna ku sheegi maayaan xabaadsuuddu inay dawo tahay waa lagu sheegay laakiin qaabkay dawo u noqonayso waa wax la barta weeye marka ta noocaasana ma aha waxa weeye in lagu fogaada maaha waxaan kaloo tilmaamayaa dadka waxaa weeye ku talax tegaya baabkaas ee ku danaysanaya ee ka shaqaysanaya ee intuu dadka waxaa weeye koob yaro biyaa ah intuu soo qaado waxaa weeye qul wallaahu axad ugu tufaya ee lacag badan ka siinaya ee shirkaamada halkan soo dhiganaya ama booyadda la leeyahay qur aanka lagu tuf ya booyad dhan intuu dul istaago qul wallaahu axad tufo tufo ya dabadeedna intaasoo foosta ag yaalla hal mar buu waxa weeye ku tufaya dadkana uu u dhaaminaya lacag badanna waa ka siinaya ama wuxuu odhanayaa malab lagu tufay xabaasuud lagu tufay salisaytuun lagu tufay ya lacag qaaliyana dadka waa laga siinaya waxa noocaasi wax saxa ma ah waana dadka in loo tura weeye tacab hadduu kaa galay ama shaygana aada lacag ka soo bixisay waxa weeye ka iibi laakiin tufidaadaa yar shaygii saliiddii yareydee la siinaya halka doolar inaad tidhi faataxadan ku tufay waa laga yaabaa kaa aad ugu tufayso faataxadiisuba inay adiga kaaga inay ka baraka badan tahay waayo saamaynta uu quraanku aanku wax saamaynayo waa qofka diinkiis iyo qalbigiis iyo sida uu ugu qanacsan yahay kaa loogu tufaya laga yaabaa inuu ka khayr badan yahay kan waxaa weeye wax ku tufaya marka ta noocaasana halaga laga waantooba insha allahu tacaala dadkuna waxyaabaha noocaasa inay ku degdegaan ha iska ilaaliyaan wallahu tacaala aclam su-aasha ugu dambaysa an ilaaway xina balaag xina balaag waxa loo yaqaano horta madoobaysada waxa la yidhaahdo waxa weeya ma banaana sida raajixee xooga badan walow lafteeda laysku hayo oo xadiidka tilmaamaya muslim buu ku yimi culimmada qaar waxay yidhaahdeen waa daciifo ma sugna oo ma ansixin bay yidhaahdeen in madoobayse la isticmaalaa way bannaan tahay culimmada qaar waxay yidhaahdeen waxaa loo diidayaa ka dadka khaldaya odaygii waayeelkaha ee hablaha ku khaldayey ee timaha cadda waxaa weeye ama islaantii ceraysatay ee ragga ku khaldaysay baa loo diidayaa laakiin kii awalba iska timaha madooba inuu isagu iska sii madoobaystaa waa iska caadi bay yidhaahdeen culimada qaar ibnu shihaabiya baa laga sheegay sidaasay leeyihiin marka waa masale la ysku hayo marka waxaan leenahay haddaynu soo dhoweynay waxaa weeye qofku inuu madoobaysa isticmaalo waa midaan habboonayn culimmada qaar sida shaaficiyadoo kalena waxay leeyihin waa karaahiyo waa wax laga fiican yahay oo aan habboonayn laakiin ma gaadhsiisna xaaraan ma gaadhsiisna laakiin in laga dheeraadaa fiican laakiin hadduu yahay waxa katamka loo yaqaano garhkii caddaa abibakar yabaa isticmaalayay khadabahu bilxinaa'i waalkatam waa geed geed katam la yidhaahdo anigu kule af soomaali ku garan maayo oo waxaa weeye macruufoo la yaqaano geedka noocaasa marka la marsado garhkii caddaa wuxuu ka dhigayaa marka xaqiiq ahaan loo eego ee lagu soo dhowaado wuxuu ka dhigayaa bunni ama kafee buu ka dhigayaa bunniguna de waa aragteen waa madow xigeen madowbuu xigaa marka qofku markuu ka fog yahay wuxuu u malaynayaa madow buu u malaynayaa laakiin marka lagu soo dhowaadaa la dareemayaa inuu yahay midabka kafeega inuu yahay ka noocaasi waa bannaan yahay axaadiistuna waa tilmaamaysaa xadiidka bukhaari baa u daliila bukhaari inuu imaam abi bakar inuu waxa weeye isticmaalayay laakiin haddii uu yahay madow madowa ah, isaga waxa weeye lama ogolo wallahu tacaala aclam labadii su-aalada ugu dambeeya ee sheekha aan weydiinaynaa su-aasha koowaad lacagta somalilan shilinka ah markaad saad qof ugu dirayso khidmad ma ka qaadan kartaa su-aasha labaad waxaa weeye sheekh waxaa jira goobo cilaaj ah oo dadka la rusheeyo oo dumarka jidhkooga amba xubnahooga qaar ka mid ah ninkaa rusheynaya amba dabiibaya uu gaadhayo iyadana shareecadu maxay ka qabtaa baaraka allahu fiikum maanta dee anaa hore dagaalka ugu qaaday qolada cilaajka maan sii wadaa <coughs> Eh, haddaan su-aasha hore ku horeeyo su-aasha ku saabsan markaad lacag zaada xawilayso ee aad ku bedelayso lacag kale waxaan filayaa wuxuu doonayaa laan inuu la soo baxo wuxuu dirayaana waa laan soo sidaa ma yaa saadkii buu laan ka dirayaa wuxuu doonayaa laanna gacantay laga siiyo laanna gacanta laga siiyo ya ama isagoo haystaba dee uu ku bedelanaya iyadoo lambara uu ku bedelanaya khidmad ma ku qaadanaya masaladu waxay ku dhisan tahay haddii la yidhaahdo waa sarif hadii la yidhaahdo oo sida de culimada qaar ay leeyihiin waa sarif laba lacag ayou la isku bedelaya waayo sarifku waa maxay waa mubaadalatu naqdin binaqdin waa kaash kaash lagu bedelo ka mobeylka kuugu jira lambarkaahina waa kaash kan qacanta lagu hayaana waa kaash laba kaash haddii laysku bedelayo maxaa loo baahanya inay waxa weeye sinaadaan oo aan la kala badin labada qof kuu doona ha noqdo midina waa inaanu dheeraad bixin midina waa inaanu dheeraad bixin waayo laba lacagayow oo isku mida ah, oo isku magaca ah, baa waxa weeye la kala iibsanaya waa haddii baabka sarifka loo qaado adeeg laguma qaato haddaad axsaan ninka kuu yime kuuhi tobankan laanta ah mobeylka igu shub waa inaad ugu shubtaa ama aad tidhaahdaa maya xaq baad u leedahay laakiin inaadan la gelin heshiiska noocaasa inaadan la gelin waayo sarif bay noqonaysa waa sida culimo badani ay leeyihiin culimo kale dhinac kale ka eeganoo waxay yidhaahdeen qadiyaddu baabkii sarifka ma aha waa baabka xawilaadda waa xawilaad oo ninkii markaad u timaaddo waxaad leedahay tobankan kun ee laanta ama boqol kun ee laanta ah waxa weeye iga qabo waxaad iigu xawishaa moobeelka iigu xawi moobeelka waxa weeye igu xawi xawilaadda adeeg in lagu qaataa waa bannaanta waa wax adeeg lagu qaadan karo marka haddaynu dhinaca ka eegnana ninkii waxba kuumuu sarifin boqol kun oo laana baad u dhiibtay waxaad leedahay boqol kunee ah iigu xawil mobilka iigu xawil oo iigu bedel markaa dhinacaa marka laga eegana culimmada qaar waxay yidhaahdeen masaladu xawilaad bay noqonaysaa haddii ay xawilaad tahayna waxa weeye way bannaan tahay laakiin waxaan anigu u badinayaa inay xagga sarifka u dhowdahay ayay waxa weeye u badan tahay inay sarif tahay marka masalada noocaasa in layska ilaaliyo oo aan la sahashan waayo haddii ay noqoto sarif ay noqoto dee waxaa gelaysa ribaa gelaysa ribaduna waa dembi aada u weyn waa dunuubta ilaahay uu iclaamiyey inay tahay waxa weeye dagaal ilaahay inuu la gelayo waa dunuubta halista ah waa toddobada dembiye nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada wax halaaga ha la iska ilaaliyo ayay ka mid tahay marka in la sahashada ma ah in la sahashada ma ah waa inaan khidmad lagu qaadan khidmadna lagu bixin insha allahu tacaala su labaad dadka waxaa weeye dadka daweynaya ee maalin walba qaab cusub keenaya dadka u cilaajinaya horta marka cilaaج laga hadlayo qofka waxaa looga baahan yahay inuu naftiisa qur ku daweeyo oo qur waa daw inaad ilaahay usoo noqoto ilaahayna aada isku xidho adigu ilaahay aada barido waayo qofka dhibaataysan ducadiisu waa mustajaabu aman yakshifu اlmudara ida dacaa wayakshifu الsuu aman yujiibu اlmudar ida dacaa wayakshifu الsuu qofka dhibaataysan ilaahay dhibaatada waa ka kor qaadaa adigu ilaahay inaad barido oo aad ducaysato adigu inaad waxa weeye qur-aanka aad akhriyayso adoo dhibaataysan biyaha aad ku tufto ta noocaasaa loo baahanyay maanta dee qof weyn oo muslima oo dee faatixada aan aqooni ma jiro nabiguna wuxuu ihi maxaa ku ogeysiiyey faatixadu inay tahay dow ruqyo inay tahay maxaa ku ogeysiiyey markaa horta qodobkaasi waa muhim inaan faatixada cidna laga martiyin oo qofku naftiis dadka waxa weeye jannada u dheeraynaya ee xisaab la-aan ku gelaya waa dadka aan dalban in wax lagu akhriyo ee iyagu isku akhrinaya ayuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam mawduuca mar walba waa in lagu dadaalo weeye maanta ka haddii aynu ku dadaalnana cilaajooyinku wa iska waa xidhmayaan cidina isrushayn mayso laba kun saddex kun inta meel la isugu keeno yaa qul wallaahu axad dabadeedna saa loo rushayn maayo sida gabaadhida loo rusheeyo ama beeraha loo rusheeyo cidina isu rushayn mayso laakiin dadkiiba isaga dhega nugul howlaha noocaas waxaad moodaa dadku inay khuraafaadka iska jecel yihiin hadba ninka cusub ya ayaa dumarkan ujeeda ay waxa weeye isugu imanayaan marka ta noocaasa in laga waantoobo oo ninku hadduu arkay xitaa islaantiiyo ku ordaysa waxa weeye meelaha cilaajka inuu yidhaahdo aniga laftaydu cilaajun baanan furane intaa waa ku filana oo dabeedna faataxada uu ku akhriyo hadduu doono codkaba hoos u dhigo haba garan weyda waxa uu ku akhriyaya meesha ya haba garan wey laakiin faatixada un ha ku akhriyo waayo de waxa socdaa wax la yaab la wey lacagtii ummaddii waa laga dhammaynaya waxa weeye diintii allana meel baa waa lagu tumanaya waxaa kaloo sax ahayd qadiyaddaa hadda aan sheegayo marka qur-aanka dadka loogu akhrinayo ninkan qur-aanka akhrinaya candhuuftiis welibana candhuufta maahe hawadiis markuu qur-aanka akhriyo faatixadii dhammeeyo inuu naqaskiis waayo barakada ku sugan carabkii uu ku akhriyey iyo naqaskii la jaanqaaday qur-aanka alle iyo barakadiis ayaa la doonayaa biyihii in la gaadhsiiyo ayaa la doonayaa biyihii in la gaadhsiiyo markaa ninka boqol foosta intuu dhinac dhigo hal mar hawada tuf ka odhanaya waxa weeye xaggee wax ka gaadhaysa foostadii ama waxa weeye booyadihii waaweynaa qaar baa booyad ku shubay dabadeedna uu qaadanaya u ku rushaynay saddex kun buu ku rushaynaya waxa weeye de waxaa ku sugani waa maxay ee qur-aankii la akhriyey ee welibana dee waxaa laga yaabaa kuwaasi in badan oo ka midi inun de ay ku mashquulsan yihin lacagtii dadka laga qaadayay business inay ka noqotay ilaa waxaa la doonayaa markuu qur-aankani wax saamaynayo kan ku akhriyaya inuu ku qanacsan yahay inay dawo tahay qalbigiisu inuu soo jeedo oo uu soo xaadirinay ya markuu indhaha ka xisaabinaya uu leeya maanta wallahi waa badan yihin ka gaadhsii in kalaa dibada inoo taagan dee isagoo aan niyeysnaynba qur-aanku ina wax lagu dawaynayo ayuu waxaa weeye hawadaa tufu ka odhanaya ka lagu dawaynaya laftiisu waa inuu ku qanacsan in badan oo dadka ka midii shiikha ayay ku qanacsan yihin qur-aanka kuma qanacsanaan waayo haddii la yidhaahdo ninkanaa kugu akhriyaya maya shiikh hebel baan doonayay marka qur-aankii kala weyn wadaadkaasaa kala weyn wadaadkuna de waa kaa durbaanka tuntay marka hawshaasina waa hawl ay fiican tahay in laga hortago insha allahu tacaala in halkeedana loo soo celiyo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey qur-aanka la ysku tufayo qofka doonaya walaalkii inuu anfaco ha anfaco wax lacag lagu qaata ma ah dadkii horena lacag kumay qaadanayn adeegyada bilaashka loo qabanayay bay ka mid ahay laakiin hadday cidi u go'do oo shaqooyinkii kale ay uga go'do waxa weeye dee wax ku filan inay qaataan laakiin wax walba ya maanta waxaa laga yaabaa dhakhtarkii caadigaha ah markaad u tagto toban dollar inaad kaga soo baxdo cilaajka haddaad u tagtana konton dollar inay kaa dhigaan wax yaroo isku dardaray buu waa soddon dollar ayuu waxa weeye odhanaya qofkuna waa qof dhibaataysanoo baahan waxay la yidhaahdaba waa dhigaya waa qof dhagan nugul wey marka alle subxaanah wa tacaala in lagaga baqo waanan qabaa wasaaraddii awqaaftaa joogta hawsha noocaasa in la xakameeyo iyadoo culimmadii lala kaashanayo in la xadeeyo oo dee maanta magaca culimmada iyo diinta iyo qur-aan isku akhriska nin walba soo galatiyo iska soo galay intuu durbaan tunto ama miidiyaha ka hadlo in waxa weeye dumarka iyo maatadu ay ku jabaan lacagtana uu ka furto waxa weeye ta noocaasa mas-uuliyad baa dadkeenna inaga saaran hantidooda inaga saaran caafimaadkooda inaga saaran masaalixdooda iyo danahooda inaga saaran waa hawl loo baahan yahay insha allahu tacaala welibana qofkii ilaahay ilaahay ka baqaya ee si wanaagsan u gelaya ee dadka u naxariisanaya waan kula talinayaa insha allahu tacaala ee naftiisa huba inuu ka shaqaysto waa hawl markii la arkay waxaan kusoo gabagabaynaya laba ninoo ardaydeeda ka mid oo dhallinyaro ah baa maalin i yimi iyagoo ila tashanaya waxay yidhaahdeen shiikh malcaamadii waxba waa ka soo bixi wey waalidiintiina fiigi iyo qur-aankii waxba ku bixin maayaan xaas iyo ciyaalna waa lena waanu ku busaaradoon waxaa idhi waaya maxaa tala haysaan waxaa idha waxaanu ku talagalnay cilaash inaanu furanno waxaan ku idhi wax walba qabta laakiin cilaajka maya baan ku ila alcilaaj cilaajka mooyaane wax kale waayo waxaan ogahay maalindhow kabuu inay ka kululaanayaan oo niyadan wanaagsan ay leeyihiin dad xanuunsanayaanu caawinaynaa inay meesha ka baxayso oo faataxadii ay noqonayso dahab ay noqonayso lagu soo xareeyo marka ta noocaasana kulle xakamayn bay u baahan tahay intaasaan kaga baxaya insha allahu tacaala qadiyadda ku saabsan dee ninkii inuu gabadhii taabanayo ninka dhakhtarka caafimaadka ah ee gabadhii qalaya cilaajku hay dambeeyo ee waxa weeye gabadhii dawaynaya loo baahday qaliinka ku samaynaya isaga dambaa keeto waa loo baahan yahy laakiin ninkan waxa weeye odhanaya faataxan ku akhrinaya cunaha qabanaya ama caloosha ku dhegaya ama gugujinaya ama laabta iyo waxa weeye naasaha ka feedhaya waxaa weeye da taasi waa waa ka badbadis weeye waxay ahayd hadduu ilaahay ka baqayo inuu xitaa waxa weeye odageeda ugu yeedho oo meeshuu u baahda isagu yidhaahda qabo ii qaba uu yidhaahdo ayay ahayd laakiin isagii inuu faraha la gelayo fasaad badanna waa ka dhacay dad badanna waa ku fitnoobeen oo waxaa weeye fitna ka dhacday aan la soo koobayn qaar baa la ii sheegay marka gabadha lala socdo odhanaya xaaladdeedu waa adag tahay ee dibadda ku suga gabadhu inta badan odaygeeda ma kaxaysata gabdhay kaxaysataa gabdhuhu ka odhanayaa dibadda igu suga keligeed boqolka la gelayay wuxuu wadaana wax kale ma hayo shahaadooyinna ma sito faataxa unbuu wadaa ou doonaya qolka hoosta inuu uga xidho waa fasaad weeye uma bannaana baahina keeni mayso jidhkeeda inuu taabto wax baahiyoo keenayso anigu aan ogahay waxa weeye ma jirto sharcigu wuxuu sheegayaa inuu ku tufo halkaa ha kaga tufo halkaa ha kaga tufo haddii qabqabasho loo baahdo ha iska xejiyo dad dumara ama dad maxaarima ha iska xejiyo qolada caafimaadkaaba la qaato xitaa dumar markay u soo gelayaan gabadh neerasabay waxaa weeye keensadaan oo xagga dumarka ay iska xejiyaan si aanay ula khalwoon aanay ula keliyoobin waa ninka alle subxaanahu wa tacaala ka baqaya kii qur-aanka wadayna waxaa laga yaabaa inuu iska dhex sameeyo way jiraan markaan sidaa u hadlayo dad ilaahay ka baqaya waxaa weeye ku dadaalaya sida wanaagsan laakiin waa faraku tiris weeye wax la tilmaami kara maaha in badan oo ka mida waxaa weeya ugu soo dhuumanaya hawsha noocaasa marka in laga digtoonaado insha allahu tacaala waa loo baahan yah wallahu khayran aad buu mahadsan yahay doctoorku insha allah waa inoo habeen dambe iyo muxaadaradii labaad oo halkaa inooga sii socoto baarak fiikum waaxsan allahu ilaykum وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان حتى نساق